وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله قال اغترابي حتى حن الراحلة ورحلها وقار العسالة الذهل وض جميل غب الندو وعاجل لما يلقى ركابي ولج الركب في عذلي أريد باسطتك فنستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي والدهر يعكس أملي ويقنعني من الغنيمة بعد الكذب القفلي وذي شطاط كسدر الرمح معتقل بمثله غير حياب ولا وكل حلو الفكاهة مر الجد قاد مزجات بشدة الباس منه رقة الغزل طرت صارح الكرع ورد قلته والليل أغرى سوام النوم بالمقل والركب ميل على المكوار من طريب صاح وآخر من خمر الكراثم فقلت أدعوك للجلال تنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجلل تنام عني وعين النجم ساهرة وتستحيل وصبغ الليل لم يحلي وهل تعين على غي هممت به والغي يزجر أحيانا عن الفشل إني أريد طرق الحي من الضمين وقد حماه رماة من بني ثعلي يحمون بالبيض والسمر اللدان به سدى الغدائر حمر الحلي والحلل فصر بنا في ذمام الليل متصفا فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل والحب حيث العدا والاسترى بضة حول الكناس لها غاب من الأصل waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ilaamiyat lcajam waxaynu soo qaadanay cashirkii koowaad oo shan bayd ahaa sheekhu waxauu ka bilaabayaa taala iqtiraabiya xataa xana raaxilatii waraxluhaa waqara alcasaalati duburi daala waxaa dheeraaday buu yidhi iqhtiraabii waageeninimadaydibaa dheeraatay xataa xanna ilaa xanna jeeru ololay raaxilatii gaadiidkii aan saarnaa waraxluhaa ay waraxlu naaqati hasha rarkii saarnaana jeeru ololay waqaral casaalati ay waqara rimaaxi warmaha dhabarkoogiina jeeru ololay warmihii alcasaalati jilicda samaa warmihii adubuli dhadhsanaaye qaadhsanaa alikhtilaab waa ifticaalun oo min alghurbaa taqaraba iyo wakhtaraba bimacnan fa huwa hariib waa hal isku macno weeyaan waxaa la dhahdaa ikhtaraba fulaan waa idaa tasawaja hayra aqaaribihi fulaan baa hariiboobay oo maxaa looga jeedaa bimacnaa tasawaja hayra aqaaribihi aqaaribtiisi cidaan ahayn u guursaday baa la dhahdaa markaa khulaasadiisu ikhtiraabku waa albucdu can ilwaطan in wadanka laga fogaado weeye xanigu xaniinu naaqa waa sawtuha fii nisaaciha ilaa waladiha baa la dhahda waa sawtka ay celcelinayso ilmaheega xaniinku aadamigana waxa la dhahda ashawqu waa hilowga alraaxila waa annaaqa waa hasha allatii tasluxu an turxala waa hasha u suubata in la raro ay yudacu calayha araxlu in kooraha la duldhigo raxliguna waa qatabka oo iska macruuf qaraa alqaariyatu min asinaani aclaah qaraa haddii aad maqashid waa dhabarka la dhahda waa waranka xaggiisa sare alcasaala waa arimaax waa warmaha waa warmaha weeye Ehm, oo waxaa laga keenay casala yaxsulu ihtaza wadaraba wey macnaheegu adubul waa jamcu daabil daabil baa la jamciy waana min sifaati rumxi waranka sifooyinkiisa ayuu ka yahay waxaana laga keenay dabula yadbulu ah, dabala yadbulu ka nasara yansuru waana idaa jafa wadahaba bacdu nadawaati wa baqiya fiihi leynun maca khifati waa marka uu qalalo ee qoyaankiisa wax kamida ah, uu taga ayaa la dhahda ehm, icraab ahaan taalo waa ficilkii ikhtiraabina waa faacilkii u inoo muuqda waad arkaysaa xataa waa bimacnaa ilaa xanna waa ficilkii maadi dee tadciifaa ayaanka ku jiro oo sarfigiinu kusoo qaadno xanano asalku waa qaacidatu tadciif ayaa ku dhacday xataa xan raaxilatina waa faacilkii markaa raaxiladan culimmadu waxaay leeyihiin araaxila tudlaqu cala adakari waalunha lab iyo dhidig labadaba waa lagu idlaataa raaxilo haddii aad maqashid dhadigna way noqotaa labna waa ay noqotaa walihaada sidaa darteed naadimku markii uu sheegayey xana raaxilatii taawtaaniidki waa ka jaray marka kalena wa raxluhaa taawta wuxuu u soo celiye damiir mu'anaa sidaa darteed waxaynu ka garanaynaa raaxila in mudakarna lagu idlaaqi karo mu'anasna lagu idlaaqi karo wa wuu ku cadfan yahay wa qaral casaalatna wuu kusii cadfan yahay macnaha biidka khulaasadiisa wuxuu noqonayaa waxa dheeraaday waageeninimadaydii safarkaygiina waa joogteeyey ilaa gaadiidkii aan saarnaa ololay rarkii saarnaa xitaa ololay warmaho xaggooga sara ololeen marka waa asafaru qidcatun min alcadaab saasuu leeyahy markaa waxyaalaha dambe uu sugaya waa baabkiiba min baabi majaas weeyaan min baabi almajaas wey wuxuu yihi taala waxaa dheeraaday ikhtiraabiya waageeninimadaydibaa dheeraatay xataa xanna ilaa xanna jeeray oloshay raaxilatii gaadiidkii aan saarnaa wa raxluhaa ay wa raxlu naaqati gaadiidka rarkii saarnaana jeeruu ololay wa qara alcasaala ay wa qara rimaaxi warmaha dhabarkoogiina jeeruu ololay warmihii alcasaalati jilicda samaa warmihii aduule qarhsanaaye qaadhsanaa wadaja min laqabi nidwi wacaja lima yalqaa rakaabi walaja rakbu fii cadali wadaja waxa qayliyey buu yidhi min laqabin daal darteed waxa la qayliyey nidwii awrkaygii caatada ahaa wacaja waa cabaaday huwa nidwigu limaa ililadii kii dartiibuu la cabaaday yalqaa talqaahu ay la kulmaysay hu maaga rikaabi gaadiidkaygu ay la kulmaysay walaja waxa madaxadaygay arragbu safarkiibaa madaxadaygay fii cadalii canaantii aniga ay canaananayeen ayay ku madaxadaygeen canaantii aniga ay canaananayeen ayaa wax weyn ay ku madaxadaygeen addajiij waa asiyaax waa qaylada weeye allaqab waa luquube waa alciyaa wa tacib waa daalka la dhahdaa min sayrin aw camal haddaad camal qabatid ama socdaalaad samaysid daalka aad daashid baa la dhahdaa laqab markaa maadi ahaan waa mualao lauba laqiba laqaba intaba arki kartaa waa ka allah yidhi wamaa masanaa min luquub ay min tacibin walaa icyaar waxay raddi ku tahay nimankii yahuuda yidhi in allaha tacaala khalaqa asamaawaati walarda fii sittati ayaamin uma staraaxa yowma sabt amamasana min luquub waa la yidhi isna waa rafcu sawt in sawtka kor loo qaado ayaa la dhahda alrikaab waa alibil allatii yusaaru calayha geela la fuule lagu kor socdaa ayaa la dhahda alrikaab allajaaj waa masdaru lajija lajija soo garan waa ficlati ciifkeegii yalaju ku imanay alrakbu waa asxaabu ibli fi safari duuna dawaab waana waa toban iyo wixii kasii sareeya jamcuna waa arkub warakbu asfala minkum marka la taxriikiyo waa ismiga haddii la sukuuniyano cadli waa masderkii waana malaamada iyo canaanta weeye cadala yacdulka nasara yansuru dajo waa iska ficilkii wey icraab ahaan iska fuduyiin keliya tambi baraarujin waxaa mudan alqaadaa idin qoran wax icraaba mahalkuma leh hadday rikaabi inoo qoran tahay waxaa lasoo qadarayaa talqaahu rikaabi baa laodhan talqaahu rikaabi baa oo rikaabi waa faacilkii talqaana waa ficilkii jumladaasna siladiibay noqonaysa caayidkiina waa kaa joogaba talqaahu rikaabi baad ohan haddeed alqaa rikaabi tiraadida maxaad ohan faacilkii ilaa alqaa waa ficil mudaaric faacilkiina waa ana alqaa aan la kulmaya anigu rikaabinahe markaa maxalka iyado yeelan mayso laba mid bay noqon inuu qalbi meesha yaallo o yalqaahu qalbii bay noqoni ama inuu rikaabi meesha talo talqaahu rikaabi bay noqoni lejiguna waa tamaada fi lkhusuuma la dootigu he ku madax adaygay baa la dhahdaa beydkana beydkii horn buu lamid yahayo wuxuu gudagalay sheekhu inuu tiriyo naadimku dhibaatooyinkiisa una soo celceliyo xataa xitaa hashi ilaa ay qayliday hoostiisa ku sugnayd geelina ay sawdkii kor yeeleen dadkii ay wada socdeenna ay ku canaanteen joogtaynta safarka uu joogtaynayo iyo waxyaalaha dhibta badan ee uu isku dayayo wadaja waxaa qayliyey buu yidhi min laqabin daal darteed waxaa la qayliyey nidwii awkaygii caatada ahaa wacaja waa cabaaday ay huwa nidwigu waa cabaaday limaa liladii kii dartiibuu la cadaaday talqaa ay la kulmaysay humaaga rikaabi gaadiidkaygu ay la kulmaysay walaja waa madax adaygay alrakbu safarkiina way madax adaygeen fii cadali canaantii aniga ay canaananayeen ayay ku madax adaygeen uriidu bastata kafi nastaciinu biha calaa qadaa'i xuquuqin lilculaa qibali wuxuu yidhi uriiddu waxa aan doonayaa bastad ha ka fidinteed baan doonayaa bastadaasoo astaciinu aan u kaalmaysto biha ay bitilka basta bastada iyada ah calaa qadaa'i xuquuqin xuquuq gudashadeed aan u kaalmaysto xuquuqdaasoo kaa'inatin ahaatay lilculah sarayn mid u sugan xuquuqdaasoo kaa'inatin ahaatay qibali aniga jihadeeda iyo dhankayga aliraada waa almashiia doonistaa la dhahdaa albasta waa asica waa ballaanida wey asaca weeye wasaadahu bastatan fi lcilmi waaljism kafkuna waa iska macruuf astaciinu bimacnaa adlubu licaana <clears throat> kaalmaan ka dalbayo alqada alxukmu waqadaa rabuka ay xakama waa xukmiy wey waxaa kale ku timaada bimacna alfaraaq waxaa kale ku timaada bimacna aladaa'i walinhaa waana macnaha hadda loo jeedo gudid iyo gebagabayn oo dayni dayntaydii baan guday oo aan iska dhameeyo wey macnuhu xuquuqdu waa jamcu xaqina waa khilaafu lbaail baatilkii kasoo jeedaa muraad ahaana hadda waxaa looga jeedaa maa yalzamu dimat alinsaan qoorta insaanka waxaa laazimay oo min almuru'ati fi ljuudi iyo wixii lamid ah ayaa hadda uga jeeda xuquuqda alculaana waa alrifcatu washanu washaraf alcula waa saraynta iyo shaniga iyo sharafta jamceeguna waxaa lagu jamciyaa almacaali baa lagu jamciya haddaba u fiirso haddii aad fatxisidood alcalaa tiraahdi alcalaau haddii aad tirahdi waad madasaayo waa mufrad ba idhahdeen haddii dalmisidna alculaana waa jamci ba idhahdeen inkastoo culimada qaarkood ay leeyiin alculaa waa jamcu calyaaa bay leeyiin iyagu jamcu calyaa calyaaba culyaa lagu jamciyey qaarna waxay leemayna haddii alcalaa la waa mufrad alculaa hadda la waa jamc bay leeyiin alqibalna waa waxa weeyaan sheekhu wuxuu ku fasiray ataaqa buu ku fasiray laakiin waxa fiican in jiha lagu fasiro saasaa fiican icraab ahaana kitaabka liftiisu wuu idintaa taabanaya idinkaasay egeegan doona insha allah waa iska wuxuu leeyahay waxaan doonayaa xoolo fara badan inaan helo sababtaan u doonayaana waa maxay si aan ugu kaalmaysto xuquuqa hortayda ku sugnaatay si aan u gudo si aan u gudo marka wuxuu kaga kinaayooday haninimadii bastatulkafu kaga kinaayo sababta oo ah qofka hanigii gacantiisa de waa fidiya qof kastoo munfiqana waxaa la hahdaa waa baasitulkafa gacantiisa mid fidinaya infaaqa waxaa lagu magacaabaa markaa basti imsaagana waxaa lagu magacaaba qabdi baa lagu magacaaba qabdi iyo haysasho uriiddu waxa aan doonayaa buuri bastata kafin gacan fidinteed bastadaasoo astaciinu aanu kaalmaysta buuri bihaa bastada calaa qadaa'i xuquuqin xuquuq gudisteed aanu kaalmaysto xuquuqdaasoo kaa'inatin ahaatay lilculaa sarrayn mid u sugan xuquuqdaasoo kaa'inatin ahaatay qibali ay jihatii aniga dhankaygaa wadahru yaxkisu aamaalii wayuqnicunii min alhaniimati bacda alkadi bilqafali walxaal baan doonayaa bastada addahru wakhtigu yaxkisu uu dabagediyayo ay huwa wakhtigu aamaali ididiilooyinkayga oo wayuqnicu qancinayo min alhaniimati haniimo uu iga qancinayo bacda alkadi dhibaato iyo rafaa dabadeedna uu i qancinayo bilqafaliyay filqafali soo noqoshada aan ku dhibaatooday addahru waa azamaan waxaana lagu jamciyaa duhuur baa lagu jamciya dahriga mararka qaarkood alabad baa loo isticmaalo oo waxa laska dhaha dahrun daahirun sida waaraduka aakhira shay ilaa awali shayga aakhirkiisa inaad u celisid awalkiisii hore ayaa la dhahda aamaal waa jamcu amal amal baa la jamciyey waana alrajaa alqanaaca waxaa la dhahda arrida bimaa qasama allah ilaahay wixii uu ku siiyey ee qayb ahaan kuugu soo hagay inaad ku qanacdid alghaniima waa waaxidat alghanaa'im oo macruuf alkad waxaa la dhadaa waa atacib walicyaayo waa ashidatu fi alab alkasbi dhibta kaa gaaraysa kasbiga raadsashadiisa alqafl waa arujuucu min asafar in laga soo noqdo sabcaalka ayaa la dhahdaa qafligana icraab ahaana waa iska fudiya wowgaasi waxaa la dhaahdaa waawul ibtida u noqon karaa waxaa kaloo noqon karaa ood arki kartaa iyadoo lagu leeyahay waa waawul xaal waxaa kalooad arki kartaa iyadoo laleeyahy waa waawu id waawu id haddeed aragtidna waa la intaba markaa macno ahaan wuxuu noqonayaa uun dahrigu wuxuu gediyayaa wixii aan idiilaysanayay ee aan rajaynayay oo ahaa basto iyo kor noqosho xiitaa ilaayo aan ka qancay haniimadii aanan ku qancay rujuuc soo noqosho intii aan dhibaatooday ee mashaqana ay isoo gaadhay mashaqana ay isoo gaadhay markaa sugitaankan dahriga uu sugayo afcaasha iyo samaynta waa min baab isnaadi shayi ilaa darfihi baa la dhahdaa waa iska majaas ahaan weeyaan laakiin dee faacilka xaqiiqiga waa allah wey wadahru waktigu walxaal adahru waktigu yackisu u dabagediyayo ay huwa dahrigu aamaali idi diilooyinkayga u dabagediyayo oo wayuqnicu u qancinayo nii aniga uu iqancinayo dahrigu min alhaniimati haniimo uu iga qancinayo bacdalkadi dhibaato igu dhacday dabadeedna uu iqancinayo bilqafaliy filqafalina aan ku dhibaatooday ama bilqafaliyay filqafalina uu igu qancinayo de soo noqoshaan iska soo noqdaba intabooda ku tacalluqi karta xaggaan wadii shitaatin ka sadri ramxi muctaqilin bi milihi gayri hayaabin walaa wakalin wadii shitaatin wadii shitaatin ay wa warubba rajulin wawen waa ruba wa ay warubba rajulin nin rajulka oo dii shiaatin ow dii shaaatin joog dhexdhexaada u saaxiiba rajulka oo kaa-in nahaaday ka rumxi waranka laabtiisa oo kale rajulka oo muctaqilin dhinaca gashaday bimidlihii waran dheer oo isaga la mid ah rajulka oo kayri hayaabin fulay aan ahayn walaa wakalin mid caajisana aan ahayn ruba caamilkeygii baa maqan tahay sooma ruba caamilkeyga maxaa shardi aan jiray inay nakiro gasho inuu caamilku ka dambeeyana shardi baan jirta sooma uu soo socda marka markaa dii waa iska bimacnaa saaxib haddaad shadaa tiraahdid iyo haddii aad shidhaa tiraahdidba waa ictidaal qaama ninka jawarkiisu dhexdhexaadka yahay baa la dhahdaa ictiqaalka waxaa la dhahdaa an yadaca alfaarisu qofka faraska fuushani inuu dhigo rumxahu warankiisa bayna saaqihi warikaabihi dhurdunkiisa iyo faraska ama gaadiidka uu fuushan yahay halka udhaxaysa inuu dhigo gacantiisana u barkinka kaga qabsado waranka ayaa la dhahdaa ictiqaal inuu hoosta gashadin wey macnuhu hayaab waa aljabbaan waa qofka fulayga wey hayuubna waa la dhahdaa hayuubna waa la ydhahdaa icraab ahaanna waa iska fududahayo diidan dee waa nacti mancuudkaygina waa rajulkaasoo wuu go-an yahay kasadrina waa nacti labaad muctaqilna waa la mid bimidli muctaqil ku tacaluji ayri hayaabin waa nacti kale walaa wakiilina waa lagu cadfayaa marka haddee su-aal lagu la hahdo seed nakiro macrifo uga sifaysay oo hayridaasi ay leeyihiin de hayaabaa loo idaafeeyey waa waxyaalihii almutawaqilatu fil ibhaam bay ahaan jirtay sooma hayru waa almutawaqilatu fil ibhaam waa macrifoodoba mar keliya macrifo noqotaa wilaadana markaasna maxay ahaan jirtay waa markay laba shay oo iska soo horjeedo kala dhex macrifana yihiin labada shay macrifanaha ay yihiin tiina hadda maanta maahade markaa faaqidu shay laa yucdii shay isagiiba macrifo ahayn hay kale macrifo siin maayo faaqidu shay laa yucdii buu ohan jiray wadii shitaatin macnaahaan wuxuu noqonayaan markaa nin joog dheer leh oo dhexdhexaada waran isaga lamid ana dhinaca gashaday fulayna aan ahayn caajisna aan ahayn macnuhu waxa weeyaan ninkii ay saaxiibada ahaayeen awsaaftiisiibuu tilmaamaya awsaaftiisa ayaa tilmaamaya oo waxaa ku jira nooc balaaqa ah oo iqtidaab la dhahdo nooc iltifaat ayaa ku jira macna ahaan laakiin sida aan tilmaanay unbuu noqonaya wadii shitaatin ay waruba rajulaynin rajulka oo dii shitaatin joog dhexdhexaada u saaxiiba rajulka oo kaa-inin ahaaday kasadri rumxi waranka laabtiisa oo kale bimacnaa toosnida rajulka oo muctaqilin dhinaca gashaday bimilihi waran dheeroo isaga la mid a rajulka oo kayri hayaamin fulay cabsada aan ahayn walaa wakalin mid caajisaan aan ahayn waa wakal baa laodhanaya wakal wey wakal oo la fadxiyo saasuu noqon hee weli wuu socdaa rajulka oo xulwi fukaahati rajulka oo xulwi lfukaaha rajul wakilku alcaajis kaa macnihiisaan ka bodno sooma shadaadka waan sheegnay sadroramxigana waan sheegnay muctaqilkana macnihiisa waan sheegnay hayaabkuna waa fuliga wakiilkuna waa alcaajiz ah, umuurtiisa cid kale u tala saarta ayaa la dhahdaa waa rajulinin rajulka oodii shitaatin joog dhexdhexaada u saaxiiba rajulka oo kaa'inin ahaaday kasadri rumxi waranka laabtiisa oo kale rajulka oo muctaqilin hoosta gashaday ama dhinaca gashaday bimilihi mid isaga lamida rajulka oo hayri hayaabi fulay aan ahayn walaa wakalin mid caajisana aan ahayn rajulka oo xulwi kaftankiisuu macaan yahay rajulka oo xulwil fukaahati kaftankiisuu macaan yahay rajulka oo muril jiddi dhabtiisu ay qadhaadhay rajulka oo qad musijat lagu daray riqat lghazali haasaawo jilaycii riqat lghazali haasaawo jilaycii riqada oo kaa-inatun minhu ay midaalika rajulu rajulka ka ahaatay bishidati lba'si geesinimo daran lagu barxay ama lagu daray hee daratu halkaasu degaya caamilki waa kaa xulwigu waa naqiidulmuri qaraarhku ka soo jeeda waxaa la hahdaa xala shayu yaxlu xalaawatan fa huwa xulwun waa macaankaa la dhahdaa alfukaaha marka la damiyo waa almizaax waa kaftanka fukahaadeed maqashid waa fakiha masterkeedii weeyaan marka waa kaftanka wey haddee la fadxiyo fakaaha la idhaana waa tiibu nafsi nafta wanaageega weyaan aljidu naqiidu lhazyi kaftanka iyo dheeldheelkii kasoo horjeeda waana alijtihaadu fi lumuur in arrimaha lagu dadaalo almasju waa alkhaltu waa isku dhextarka wey ashidatu waa didulayn jilaacay kasoo horjeeda albaasu ashajaaca waa geesinimada ariqatu waa didulqalda adayga ka soo horjeeda alghazl waa mughaazalat nisa waa haasaawaha dumarka lala haasaa wey waa muxaadaatuhunna wa muraawadatuhunna taas baa la dhahdaa inkastoo qaarkood ay yidhahdeen hazalku waa fi dukuur tashbiib haddii aad maqashidna fi nisa laakiin sida asaxa waa in la idhahdo baabulhazalba halkaas wuu wadagelaya baabulhazal halkaas wuu wadagelaya marka xulwi waa sifo ayuu u leeyahay rajulkiibaa laga sifaynaya xulwi waa sifo murrina waa sifo jumladan qadlusijad lafteeduna waa sifo nusijad waa muayiru siiqa ficilkani taad waa taawtaanayd riqatulqazali baa naaibu faacilkiia minhuna waxaynu ka sifaynay riqatulqazli taqdiim iyo taakhiir baa ku jira bishiddati lbasina iska tacalujiyo musijad iskaga tacaluji wuxuu ujeedaa waa nin kaftankiisu macaan yahay akhlaaqdiisuna ay wanaagsan tahay laakiin dhabta markay gaadho waa nin daran buu leeyahy meesha adayg u baahan adayg buu ku qaabilaa meesha jilec u baahanna jileec buu ku qaabilaa buu leey saxiibkay soo maaragti marka sifaadkani qofka ay kulmaan waa sifaatu madx waa sifa amaaneed wey meeshii aday kaaga baahan inaad adeeg ku geshay meeshii jilic kaaga baahanna inaad jilic ku geshay icraab ahaana waa iska basir kitaabka laftiisa wey idintaa taabanaya laqmadaad ka dareemaysaan icraabta rajulkaasoo xulwi fukaahati kaftankiisu macaan yahay rajulkaasoo muril jiddi dhabtiisu ay qadhaadhahay rajulkaasoo qad musijad dhab ahaan lagu daray riqatulghasali haasaawo jilayci riqada oo kaa'inatun ka ahaatay minhu ay min rajulu ninka bishidati lbasi geesinimo daran lagu daray oo lagu barxay aamilki waa kaa daradtu inta aan ka eriyey badana sarxal karaa lulmada teedii foofaysay can wirdi muqlatihi ay can wirdi muqlati daalika rajuli ninkaa isagaa ishiisa aroorkeyga intaan ka eriyey badana walxaal baan ka eriyey alleylu habeenku aqra u yahay mid dhiirigeliyey ey huwa habeenku sawaama nawmi hurdada teedii foofaysay bilmuqali indhaha ku dhiirigeliy daradtu waa alibcaad waa fogeyn weey sarxiga waxaa la dhahdaa waa almaalu saarib waa xoolaha foofo wey ah, saraxa saraxa almaashiyata ka manacay lamidta soo ma garanaysaan saraxa iyo yasraxu iyo yamnacu tacaddaa walaa yatacaddaa way gudubtaa mana gudubto saraxa almaashiyata way gudubtaa hadda saraxat hiya nafsuhaana waa iyadii oo laazima ah. walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa tasraxuun alkara waa annucaas waa lulmada la dhahdo karaa waa lulmada weeyaan alwirdu waa khilaafu sadar fulitaanka inta meel lagu aroor laga soo fuliya kasii horjeeda marka alwirdidu waxay alwuruud waaba aroorkii laftiisii ama waxay leeyihin almaa lmawruud waa biyihii lagu arooriyey labadaba way yidhahdeen muuqlada miyaa waa shaxmatulcayn allatii tajmacu lbayaada wasawaad waa isha xaydhayare saaran ee kulmisa cadaanka iyo madowga habeenka dawan iska garanana aliqraani waa diddu taxdiir shayga lagaaga digayo ayagoo kasoo horjeeda iqraan waa tirtirsiintii weeyaan asawaamna xoolaha laba loo qaybiyaa kullay fiqigaad ku aragteen mid saa'imaa iyo mid macluufaa mid iyadu foofta iyo mid macluufo iyada la quudiyo sooma markaa saa'imadan waa jamac saa'imatin baa lagu jamciyey ila waxay noo qaran sawaam sooma sawaamtan waa jamco saa'imatin baa lagu jamciyey sawaamna sawaa'im baa lagu sii icraab ahaan waa iska fudayd darat waa caamilkii rubadaa go-aan inii sheegay laqmadaad ka fahmayseen kolley waa iska fudayd oo darat waa ficil iyo faacilkii sarxana waa mafcuulkii canwardi muqrati iska tacaluji waawaalxaal alleyl waa iska mubtade aqra waa ficil maadi faacilki leylka u celi sawaaman waa mafcuulkii nawna waa mutaafili bilmuqalina iskaga tacaluji marka aduu macno ahaan wuxuu noqonayaa uun wuxuu leeyahay waxaan u waxaana lagu diiday muxaadao iyo sheekayn aanu sheekaynayo annaga oo habeen ku sugan habeenkuna weliba uu la soo qaabilay indhihii hurdade hurdo ila markuu habeenu soo gale waqti dambe laisla gaadho indhihii maxay noqonayaan dee kuwa liloonaya oo nucaas iyo lilma ay ku dhacays ayuu noqonaya daragtu inta aan ka eriyey badana sarxal karaa lulmada teedii foofaysay balaaqa ku jirta jeekhdo isticaarooyin ku jir jira fanigii balaaqaduna sooma sarxi eryigan iyo waxa weeyaan waxaan foofayey iyo dee wax isticaarooyin baa ku jir daratu intaan eryey badana sarxal karaa lulmada teedii foofis hadda laakiin luqaanu baynu uga jedna inaad u fahamtaan can wirdi muqlatihi ay can wirdi muqlati daalika rajuli ninkaa isagaa ishiisa ishaa aroorkeega intaan ka eryey badana wal baan ka eryey alleylu habeenku aqra mid dhiiri gelinaya uu yahay ay huwa leylku sawaamana u murdada teedii foofaysay bilmuqali indhaha bilmuqali hee indhaha waragku miilun cala alakwaari min aribin saaxin waaaakhara min khamri lkaraa khamili walxaal buu habeenku dhiirigeliya arrakbu safarkii geelayda ahaa meelun kuwa leexsamay ay yihiin calal akwaari kooraha dushooda kuwa ku leexsamay ay yihiin min aribin xaalata kownihim kaanan min aribin xaale ay kuwa mirqaansan aribkaasoo saaxin soo miraamay wa aakhara iyo kuwo kale xaalada ay yihiin aakharka oo hamirin sikhraansan oo wareersan min khamri lkaraa lulmada khamradeedii khamrada darteedna la sikhraansan oo dhacdhacayo arakbu waa safarkoda hore inoo soo martay sooma asxaab ibil ya alcashara famaa fawqaha soo samayna soo niil waa jamcu amyal amyal baa lagu jamciyey waxaana la ydhahda alladii laa yastawi cala sarji waa kaan kooraha ku dul sugnaan karahayn baa la dhahda miil alakwaar waa jamcu kuur saasaana fiican kutubta qaarkood waxay qorayaan waa jamcu kawr bay ka odhanayaan kawr kawr ibnu ahiir fi nihaaya wuxuu ku odhanaya sida asixii waa kuur waana alqatab waa kooraa soomooda garanaysaan ayaa la ydhahdaa ko adarab waa khifatun talxaqu linsaana lishidati xusnin aw suruurin waa fudayd asiiba ruuxa marka uu aada u murgoonayo ula fududaado ama marka uu aada u faraxsan yahay fudaydka ku dhaca baa la ydhahdaa maxay darab markaa u fiirsa darabkani hadda waa masterkii daribo weyan horta farxay lamid tahay darib waa ismigii faacil darabna masterkii laftiisi buu noqonaya soo lama socotaan marka hadda inaga waxay noo qor waa darib weyn ismi faacil weyn ismi faacil weyn saaxina waa saxaa yasxuu halkii la odhan jiray ma yaa saaxiibi bay lamid tahay halkii la isku haysan jiray saaxigani ma saxaa ka yimid mise waa saaxiibkii tarkhiiminidiha ah, halkii aan kusoo marnay miyaa saxaa weeyaan oo sakhraannimadiisiibu kasoo miiraansaday weeyaan fa saaxin waa mid soo miiraansaday intuu sakhraamay markii horeu dhacdhacay ayuu markii dambe he sidii hore uu ahaa kusoo noqday weeye khamradu de waa macruuf waynu isla garanana alkaranade waa anucaas oo waa lulmada alkamilkan laftiisu waa kamiro oo min baabi ficilaa fariixay lamid tahay aminkan marka waa ismi faacil buu noqonaya waana sifraanka weyan fulaanun familun hebel waa mid sifraansan weeyi icraabaana waa iska basiir weeyi aragku waa iska mubtadameeluna waa khabarkii calalak waar iskaga tacaluji min darabin waa xaalo saaxin darib kasii sife aakhara waa xaalo khamirin ka sife min khamri lkanaana mintaas waa iska waxa weyan tacliiliye weeye khamri lkanaana jaariya majruurka iska tacaluji familka iskaga tacaluji le waa ismi faacile beydkana macnihii la mid yahay wuxuu leeyahay waan maaweeliyey waanan u sheekeeyey iyada oo dadkii aan rufaqada ahayn ay ku iisheen gaadiidkoogii lulma darteed way qaybsameenoo mid intuu seexday hurdadii ka soo baraarugay iyo mid aan weli ka soo baraarugin isagu dhacdhacaya ile marka la hurdo lasoo tooso see layahay soo ma garanaysaan dadku isku mid maaha mid waa mid markaaba dee soo meeraansada midna ilaa inta ay ka baxayso sisibuu ahaanaya sooma markaa qaaruuliya way dhacdhacsan yihin sidii wax sikhraansanoo kale wey midna waa mid soo miiraansaday buui anigina waan u sheekeynayey buui walxaal buu yidhi ayuu dhiirigeliya arragtu safarkii geelayda ahaa miilun kuwa leexsamay ay yihiin calal akwaari kooraha dushooda kuwa ku leexsamay ay yihiin min arabin min aribin xaale ay yihiin kuwa mirqaansan aribkaasoo saaxin soo miiraansaday oo soo baraarugay iyo wa aakhara kuwo kale xaale ay yihiin aakharka oo tamilin sikhraansan min khamri ilkaraa lulmada khamradeeda darteedna la sikhransan oo weli aan kasoo miraamin weli aan kasoo miraam faqultu adcuuka liljula litansuranii wa anta takhdulunii fi lxaadii ljalali faqultu waxaan idhi buu yidhi adcuuka waan kuu yeerayaa liljulla arrimo waaweyn baan kuugu yeedhayaa litansuranii si aad iigu kaalmaysaanan kuugu yeedhayaa walxaal baan kuu yeedhayaa anta adigu takhdulunii aad i hoojinayso filxaadii dhacdada aad igu xoojinayso dhacdada aljalali u fiirso aljulaa waa jamcu jaliilatin sida kabiiratinba kubra loogu jamciyo waana almru alcadiim amarka daran baa la dhahda ee weyn aljulla julalna waa lagu jamciya sida kubraaba kubar loogu jamciyo annusra waa did lkhidlaan hoojintii ka horjeeda waana alicaanatu calaa maa ahama waxa ruuxa murginaya ee murug gelinaya in looga kaalmeeyo xadiiskii rasuulkuna waa kii ahaa unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u gargaar haddii uu yahay daalim iyo haddii uu yahay madluumba xadiisku waa sii dheeraaday laakiin intaa kelmadaasan kasoo qaadanay waana saxiix xadiiska waxa soo saaray imaamu bukhaariiyo tirmidi min xadiidi anas ibni maalik waaya khadligu alkhidlaan waa macruufo waa hoojinta alxaadiu aljalal waa inaynu nidhaahno jalalkani waa min asmaai aladaad sidaynu kusoo marnay laamiyadii hore ibnlwardi waftakir fii xusni aladii anta tahwaahu tajid amran jalal meel kale lafteeda inay ku timid baa suuragalahayd oo cilmigii waxaan ka warramay kitaabka laftiisa markaa jalal waa min asmaa'i iladdaad alamru alcadiim uu ku dhaca alamru alxaqiirna uu ku dhaca maadaama jalalkaa ah hore aynu nidhi waa shaygii weyn jalalkan dambe inaynu xaqiir ku fasirno sababta oo ah wuxuu leeyahy arrin weyn baan kuugu yeedhaya arrintii ka hoosaysayna waad igu hoojinaysaa waayo haddaynu nidhaahno tadama jalalkana amrulcadiim baa loo jeeda waa taxsiilu xaasil bay noqonaysaa taxsiilu xaasil bay noqon waayahay icraab ahaana waa iska basiid intaas icraab loogu noqon maayo sheekh laqmadaad ka fahmaysiinba laqmada ayaad ka fahmaysiin marka macnuhu waxa weeyaan isagoo su-aal dalbaya oo leh waxaan kugu yeedhayaa arrin weyn waxaana kaa dalbayaa gargaar adiguna waxaad igu xoojinaysaa arrintii yarayd ee naqnaydba iguma gargaaraysid faqultu waxaan idhi bui fad waa tacqiibe isla markiiba waxaan idhi bu idhi faqultu waxaan idhi adcuuka waa aan kuu yeedhayaa liljulla arrimo waaweyn baan kuugu yeedhayaa litansuranii si aad igu kaalmayso laamku waa laamkiisoo garanaysaa walxaal baan kuugu yeedhayaa anta adigu takhdulunii aad igu hoojinaysid fi lxaadidi dhacdada aljala liidata dhacdada yaree naqanba adigoo oon waxba iga qaban karin ana tuweyn he kula raadsanayaa tanaamu caynii wa caynu najmi saahiratan saahiratun watastaxiilu wasabqu leyli lam yuxali wasabqu leyli lam yuxal tanaamu hamsatulistifaan baa ka go-an tanaamu atanaamu miyaad seexanaysaa canii aniga miyaad iga seexanaysaa walxaal baad seexanaysaa caynu najmi xidiga ishiisu saahiratun ay tahay mid soo jeeda wa tastaxiilu wa atastaxiilu miyaad isbedelaysaa calaya aniga dusheeda miyaad isku bedelaysaa walxaal sabqu leyli habeenka midabkiisii lam yaxuli aanu isbedelinba annowm dahurida waynu wada naqaana cidbaa looga sheegay alcayn wa xaasat labsaar jamca waxaa lagu jamciyaa isha acyun waa lagu jamciya acyaan waa lagu jamciyaa cuyun waa lagu jamciyaa cuyeynana waa lagu tasqiiriyaa annajmu miyaa waa kowkab waa xidig marka la idlaaqana wuxuu ku dhacaa ahuraya laxahaasoo mataqaanaan kuwaas buu ku dhaca ururka saahira saharku waa didu noom hurdidu kasoo horjeeda hurdi maxaa kasoo horjeeda sahar oo oo waxaa la dhahdaa sabaqtu thawba asbaquhu asbuquhu intaba waa la dhahdaa sibqi haddee la kasriyo waa maa yusbaqu bihi waa waxa lagu buluugayo wax laftiisa midabka laftiisuu noqonaya midabka laftiisa ayuu noqonaya dee leylkuna waa iska macruuf oo waa la wada garanaya leylka macno badan isagu kaagama sii baahno macno badan kaagama baahno icraab ahaanna waa iska fududa hamsadaas maad soo qadaraysiin atanaamu keliya waxaa baraarujin mudan wacayn waa mubtada najmna waa mudaaf ilayhi cid ay u gudayaan ma jira saahiratu sida saahiratanu saahiratu ma qoraya saahiratun hadday tiraahdo waa khabarkiiba dhibtu waxay ka taagan tahay hadday tiraahdo saahiratan innaga saas inoo qoraya sooma saahiratan haddaynu nidhaahno waxaan samaynaynaa khabarkii baa go ficil baan soo qadarana waxaynu odhanaynaa walxaal caynu najmi xidiga ishiisii tura la arkayo ay hiya caynu najmi saahiratan xaalay tahay markaa saahiriyaynu ka sifaynay faacilka iyo faacilka aayadda qur-aanka wanaxnu cusbana waa la ahriyay jamaahiirtu waxay akhriyaan wanaxnu cusbatun oo mubtadiye khabar wanaxnu cusbatanna qirashaadaa la akhriyay xageed geen marka wanaxnu cusbatan wanaxnu nuraa cusbatan kolkaa cusbatan xaaladka dhiga sabab faacilka nuraa aad soo qadashay aad soo qadartay khabarka ah jumlada faacilkeed aad ka xaalaynaysaa wa tastaxiiluna jaariya majruuba soo qadaraysaa oo calaya ah sabqigana waad fadxinaysaa icraab ahaan waa iska fadil marka wuxuu leeyahay miyaad iga seexanaysaa iyada oo xidigiiba weli uu soo jeedo oo la arkayo iyada oo soo jeeda miyaad isku kay bedelaysaa buu leeyahay niyo oo hawshiis saynuu wada wadno ilama wadaysid iyada oo habeenka midabkiisii sidiisii uu yahay oo weli isba aanu isbedelin habeenkiiba waad arkaysaa ismuu bedelina aadna saadii hore iyo haw buu ku leeyahy aadna hore iyo haw tanaamu atanaamu miyaad seexanaysaa can iyo aniga miyaad iga seexanaysaa walxaal baad seexanaysaa caynu nejmi xiddiga ishiisii turaa la arkaya ee hiya caynu nejmi saa'iratan xaalay mid soo jeeda watastaxiilu waa tastaxiilu miyaad isbedelaysaa calaya aniga dusheeda miyaad isku bedelaysaa walxaal sabqu leyli habeenka midabkiisii lam yaxul aanu isbedelin lam yaxuli wuxuu kasbay saakiniin buu kaga cararay waa rawi weeyaan daruurati rawi fahal tuciinu calaa gayin hamamtu bihi walgayu yasjuru axyaanan can ilfashali fahal tuciinu ma iigu kaalmaynaysaa calaa gayin baadi ma iigu kaalmaynaysaa baadidaasoo hamamtu bihi aan ku hamiyey walgayu baadidu yasjuru waa reebaa i huwa gayigu axyaanan mararka qaarkood wuxuu reebaa can ilfashali fulinnimadu ba reeba buuleey badi lasku kaalmey mararka qaarkood filinimadii meesha ka saartaa wy alicaana waa almusaacada waa in laysku kaalmeeyo alhayu waa adalaal waa baadida u fiirso dalaal iyo iyo waxa weeyaan iyo hayigu waxbay ku kala duwan yihin labadoodu waa dalaal maa dalla saaxibukum wamaa hawa hawigu waa adiga oo xaq wixii garanaya inaad haddana khilaafkiisa u qasidid waa tacamudu khilaafi alxaqi dalaalkuna waa waxa jahli uu kuugeya isaga la dhado waxa jahli uu kuugeya ayaa isaga la dhado kolkaas saasay ku kala duwan yihin zajriguna waa almancu waa diidmada fashalkuna waa aljubnu waa fulaynimada wey waa fulaynimada wey icraab ahaana dee waa iska basiid maanta oo hash waa iska xarfiistifaan soo garanaysaan tucinada waa ficil mudaaric intaa icraabteeda maa lagu celeli lahmadaba waad ka fahmay marka macnahaan wuxuu leeyahay oo saaxiibkii ku leeyahay miyaad iga seexanaysaa oo miyaad isku kay bedelaysaa oo miyaanad ii kaalmaynahayn oonad iigu kaalmaynahayn baadi iyo hayi aan go-aansaday hayiga wuxuu uga jeedana way noo keeni doonaa abyaada damban ku arki doonaa waayo wuxuu yidhi fa ina alhaya yamnacu alinsaana fii bacdi alawqaati min aljumla ayiga iyo baadidu insaanka mararka qaarkood waxayba udiidaa bui fulinimada fulinimada udiidaa waicaanatu lmari saaxibahu fi lxaqi amrun manduubun ileyh ruuxu saaxiibkii arrinka wanaagsan inuu kaalmeeyana waa arrinta loo baahan yahay qur-aanku ina faraya allah uu yidhi watacaawanuu cala albiri wataqwa fahal tuciinu ma iiku kaalmaynaysaa buu calaa hayin baadi baadidaasoo hamamtu bihi aan ku hamiyey walhayu baadidu yasjuru waa reebaa ay huwa hayigu axyaanan mararka qaarkood wuxuu reebaa can ilfashali fulaynimada ayuu reebaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk